alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay asalka labaad ee ka mid ahaa alusuul اhalaatha asalkaasoo ahaa macrifatu addiin waxa uu sheegay musanifku raximah llahu tacaala diintu inay leedahay saddex martabadood alislaamu waliimaanu walixsaan martabad kastaana inay leedahay arkaan hadalkeenni u dambeeyey wuxuu ku saabsanaa martabada labaad ee min maraatib اddiin oo ah aliimaan wuxuu uhi wahuwa iimaanku bidcu wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan shucba laagood faclaaha dhowr iyo toddobaatankaa laagoodta ugu sareysaa qowlu laa ilaha ila lah wey ta ugu darajo sarreysa ugu fadliga badan wa adnaaha ta ugu fadliga yarina imaatat ladaa waa dhibka in laga leexiyo can ariiqi wadada walxayaau xishoodkuna shucbatun waa laag min aliimaani ay min shucab اliimaan iimaanka laagihiisa ka mida musanifku raxima اllahu tacaala iimaanka halkan wuxuu ku fasiray qowlka nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu yihi alimaanu bidcu wa sabcuuna shucba calaha qowlu laa ilaha ila اllah wa adnaaha imaaطaة اlada can الطariiq walxayaa shucbat min اliimaan tafsiirkana se hore baynu sheegnay ku dabaqmi maayo martabada labaad ee min maraatib اddiin oo ah alictiqaadaat اlbaطina wuxuu ku dabaqmayaa uun iimaanka caamka ah ee diintoo dham ay soo hosgelayso islaam iyo iimaan iyo ixsaan intuba ay soo hosgelayaan qowluhu uu yihi bidcun bikasri lba waa ismu cadad horta waa magac tiro wayuطlaqu calى اlcadadi min aلhalaaثati ilى اtisc saddex ilaa sagaal ayay carabi bidcun tidhaahdaa sida mashhuurkaa tafaasiir kalena waa leedahay soomaaligana dhowr baynu dhahnaa alazhar wuxuu ku uhi fi tahdiib luga waqaala allahu falabitha fi sijni bidca siniin qala alfara alfara albidcu maa bayna halaaثati ila maa duna alcashara shucbana waa waaxidaة shucab shucab oo jamaca mufradkeeda ah shucba shucbana fi lugati اlcarab waa aلطaa'ifatu wاlqiطcaةu min الshay waa qeybta iyo gobolka shayga ka mid a ayaa shucba la idhahdaa marka alimaanu murakab min shucabi waajزa walaysa mufrada wayaan macnihi iimaanku wuxuu ka kooban yahay laago iyo qaybo ee maaha mid mufrada oo shay qura una ibn اlaثir raximah اllahu taعalى fi الnihaaya wuxuu ku uhi shucab fiha alxayaa shucbaة min aliman الshucbaة waa طaaئfaة min kuli shay wاlqiطcaة minhu khislana waad odhan kartaa shucba si uhi ibnu صlax fi siyaanati صaxiixi muslim waqowluhu shucba ay khislaة wa asluhu min الshucbati bimacna اlqiطca riwaayaadka xadiidku waxay ku kala duwan tahay tirada bidcun wa sabcuun mise bidcun wa situun riwaayadda muslim bidcun wa sabcuuna wey riwaayad bukhaari bidcun wa situun riwaayaad kale bidcun wa tiscuun aw bidcun wa sabcuuna shucba calaa shak riwaayaadkaas culimadu way isku khilaafaan tarjiixooda riwaayadda bidcun wa situun ayuu rajaxay alimaamu axmed raximah llahu tacaala inuu سليمان بن sulaymaan ibnu bilaal lam yashuk muu shakiin oo muu odhan bidcun wa situun aw bidcun wa sabcuun muu odhan bidcun wa si go-aan u halka riwaayadda bidcun wa sabcuun buu si go-an u sheegay halka riwaayadda bidcun wa situun raawigeedu ah suhayl ibn abi saalix uu shakiyey marka imaamu axmed raximah llahu tacaala wakadalika xaafid ibnu xajar wakadalika ibnu salaax waxay rajaxeen riwaayadda bidcun wa sabcuun ayay rajaxeen culimada qaarkoodna waxay rajaxeen riwaayadda bidcun wa situun waayo waa ziyaadatu iqa bay yidhaahdeen laakiin ziyaadatu hiqa maqbuula waxay noqon lahayd sa ibnu xajar yidhi hadduu raawigeedu cala ljasmi ku warin lahaa oo shakiga uu shakiyey ee marna uu leeyay bidcun wa situun marna bidcun wa sabcuun aanu jiri lahayn saniicu lmusanifna maxaa ka muuqda inuu rajaxayo riwaayadda bidcun wa kam wa sabcuun waxay culimadu isku khilaafeen hal khisaalu اliimaani munxasiraة fi hada اlcadad laagaha iimaanku uu ka kooban yahay ma waxay ku urursan yihin ku kooban yihiin tirada xadiidka lagu sheegay bidcun wa situun ama bidcun wa sabcuun aqwaal bay culimadu taa isku khilaafeen culimada qaarkood waxay idhahdeen khisaalu اliimaan akar min hada اlcadad laagaha iimaanku tiradan aad bay uga badan yihin wainama dakara اnabiyu sabciin litakhiir la lilxasr rasuulku toddobaatanka wuxuu sheegay inay badan yihiin inuu ishaaro in tastakfir lahum sabciina mara oo kale weeyaan ba idhahay ee inuu inoo sheego in tirada laagaha iimaanku ay intaa yihiin umu sheegin qowlka kale wuxuu leeyahay khisaaru اliimaan tanxasir fi hada qaybihiisa noocyadiisa ahi tiradanay ku kooban yihin wain kaanat afraadu kul kuli noucin tatacadad tacadudan kaiira laakiin nooc walba afraad buu sii leeyahay oo sidaas sidee ayay ayay ku badan tusaalahaan hadday dhao salaadu waa khisla min khisaal اliman shucub min shucab اliman dee salaadu afraad badan bay leedahay salaad farala salaad sunaha faralka baa sii qeybsamaya suni baa sii qeybsamaya saasaanad moodaa inay raajix tahay ana khisaal اliiman munxasira bاlcadad اlmadkuur fi hada اlxadiid lisababeyn sababta kowaad waxa weeye ana nabiya dakara calى sabiil اlbayaan wالtawdiix rasuulku markuu tiradan sheegayey inuu wax caddeeyo ayuu u sheegay haddii aanay tiradaasi xasri faa'ideynahayna dee caddayntii may xasili sababta labaad ana nabiya dakara aclaaha wa adnaaha khisaal liimaan laagta ama laanta u sareysa oo an laa ilaha ila اllah buu sheegay laanta u hoseysana wuu sheegay oo ah imaaطaة اlada can الطariiq wa hada daliil calى ana alcadada maqsuud taasina waxay daliil u tahay tiradu inay tahay mid loo qastiyey ee badni in la tilmaamo un aanay ujeeddadu ahayn arrinka saddexaad ee rajaxaya waxa weeye tataabucu اlculamaa calى ticdaadiha culimadu waxay iskaga daba tegeene isku raaceen in iimaan ay tiriyaan culimada qaarkood kutub bay u gaar yeeleen markaasay dhowr iyo toddobaatankaa laagood inay tiriyaan bay isku dayeen qaarkoodna kutubtooda dhexdeeda ayay ku sheegaan waayahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu leeyahay aclaaha qowlu laa ilaha ilا اllah aclaaha maxaa looga jeeda acdamuhaa wa afdaluhaa wey laagaha iimaanka laagta ugu weyn ee ugu fadliga badan riwaayadda muslim baanay ku caddahay wa afdaluhaa qowlu laa ilaha ila اllah saasay ku timi riwaayadda muslim waana qowlu lisaankii iimaanka ka mid ahaa qowl uhi wa adnaha imaaطaة اlأdaa can الطariiq adnaaha macnaheedu waa maxay aqaluhaa wa adwanuhaa miqdaara ta ugu yare ugu qadar yar oo min addunuwi bay ka timo bimacna اlqurbi ah imaaطaة اladana wa isaalaة kuli ma yuؤdi الnaasa xisan aw macna min shajari aw shawki wa naxwi waa in la suuliyo wax kasta oo dadka dhibaya si la taaban kara u dhibaya sida qodxaa iyo qoryaha iyo dhagaxaanta ama u dhibaya macnan sida waxyaabaha urta qarmuun leh in waddada laga suuliyo marka arrinta noocaasi la yihi waa adnى khisaal اliimaan laysa fiiha laysa fi hada tanqiis wamadamat laha maaha in la liidayo oo la leeyahy wax wanaagsan maaha waxaa lagu sifeynayaa un anaha aqalu min gayriha min الshucab qodobada kale iimaanku uu ka kooban yahay inay ka yar tahay waxaynu saa u leenahay nusuusta waxaa ku soo aroortay in ajar weyn loo sheegay in waxaa dadka iyo dunyada dhib ee waddada laga leexiyo bal rasuulku uu sheegay addoonka in loogu dembi dhaafayo bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal baynama rajulu yamshi biطariiqi wajada gusna shawkin faأkhadahu fashakara allahu lahu fagafara lahu nin wado maraya ayaa wuxuu arkay laan qodax leh waddada taalla uu ka qaaday ilaahay baa u mahadnaqay oo u dembi dhaafay wuxuu sameeyeyna waa imaatat ladaa can ariiq xadiidu abi barzan waxaa ku soo arooray inuu yihi ya nabiy allah callimnii shayan antaficu bih rasuulka ila waxaad i bartaa shay aan ku intifaaco qaala iczil iladaa can ariiqi lmuslimiin rawaahu muslim shay aad ku intifaacda haddaad dooneyso waxaa muslimiinta dhibaya wadada ka leexi wاlxayaaءu shucbaة min اliimaan ay khislaة min khisaal اliimaan xayaagu luq ahaan waa alinqibaad walinziwa waa ururka naftu ay isku ururto marka ay khajisho sharcanna siduu yihi alimaamu nawwi raximah اllah waa khuluq yabcaثu calى tarki اlqabiix waa akhlaaq iyo dhaqan qofka ku kicinaya waxa xun inuu ka tago khuluq yabcaثu calى tarki اlqabiix wayamnacu min الtaqsiri fi xaqi di اlxaqi wayamnacu min altaqsiir oo diidaya in laga gaabiyo fii xaqi di lxaq ka xaqale xaqiisa in laga gaabiyo akhlaaq wanaagsan qofka xumaanta ka celinaysa xuquuqda lagu leeyay inuu ka gaabiyona u diideyso xuquuqda inuu gudo ku kalifaysa khuluqun yabcaثu calى tarki اlqabiix wayamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaq wuxu uhi musanifku raximah اllah وأrkaanhu sitaة an tuؤmina bالlahi وmalaaئikatih وkutubihi وrasulih والyوم الآkhir وtuؤmina bاlqadri khayrihi وashar sida xadiidka lafظ الxadiiث baa sidaas xadiiثu cmar fي qisaةi jibriil aliman an tuؤmina bالlahi وmalaaئikatih وkutubihi وrasulihi والyوم الآkhir وtuؤmina bاlqadri khayri وashar inta kale o dhan waxaa lagu cadfay aliman bالlah an tuؤmina biاllahi baa lhi وmalaaئikati وkutubihi وrasulihi والyوم الآkhir oo watuؤmina lama raacin qadarka markii lasoo gaadhay watuؤminadi baa dib loo soo celiyay saad arkayso watuؤmina bاlqadri khayrihi shar wahada lilاhtimaami bih in qadarka si gooniya loo tixgeliyey ayay taasi markaa tilmaamaysa hadi waa arkaan اlimaan bimacnaha lkhaas lalcaam iimaanka macnihiisii khaaska ahaa ayaa ay lixdan arkaan u yihiin iimaankii caamka ahaa ee diintoo dhan ahaa ee qowl iyo camal iyo ictiqaadba soo gelayay kaas arkaanu ah waxaanuu iimaanku khaas yahay marka lala sheegaba aynu nihi alislaam soo ma waxaanu caam yahay oo qowl iyo ictiqaad iyo camalba u tusinayaa markaa alislaam aan lala sheegin qaala wاdaliilu calى hadi اarkaan الsita arkaantan lixda ah waxaa u daliila qowluhu tacaala laysa albira an tuwaluu wujuhakum qibla almashriqi walmgrib walakina albira man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir wاlmalaaئikati wاlkitaabi wالnabiyiin oo laysa albira laysa tawaliyatkum aw tawaliyatu wujuuhikum wejiyadiina inaad ujeedisaan qibla almashriq walmagribi albira maaha yanaa khayrkii dhamayska tirnaa walaakina albira hase yeeshee khayr oo dhami man aamana bilah iimaanu man aamana billahi wey waa iimaanka uu la yimi ka rumeeye ilaahay walyowmi alaakhir rumeeye walmalaaikati rumeeyey walkitaabi kutubta rumeeyey ilaahay soo dejiyey wاnabiyiinana rumeeyey albiru waa ism jaamicu likuli khayri wa طaaca waa magac khayr oo dhami oo hoos imanaya marki la ha watacaawanu calى اlbiri taqwa rasuulkuna waa ka yihi albiru xusn اkhulq ibn اlqayim wuxuu yihi fi risaala tabukiya albiru kalimaة jaamicaة ljamiici anwaaci اlkhayr wاlkamaal اlmaطlubi min alcabd waa kelmad kuu koobeysa anwaacda khayrka o dhan kalimaة jaamicaة ljamiic anwaci اlkhayr wاlkamaal اlmaطlub min alcabd iyo kamaalka addoonka laga rabo wجه dilaalة hadi الآية عalى dalika عalى أن الmadkuuraat min arkan الإiman أن اllaha jacl الإiman bالmadkuuraat fi الآية xaqiiqaة الbir rumaynta <coughs> qodobada aayadda lagu sheegay la rumeeyo ilahay muxuu ka dhigay xaqiiqada khayrka oo dhan wa huwa birgun wa jimac اlkhayr لأn اllaha أخbara ana اlbira الإiman bhadihi الأmuur iبن kaثيir wuxuu yihi qala الthawriy walakina اlbira man amina bالlah الآية qala hadi anwaع اbiri kul anwaع اlbiri kulha wuxu uhi iبن kaثيir وصدqa raximah الlah faإna man itaصfa bhadihi الآية intay aadanu sheegtay qofka ku sifooba faqad dakala fii cura islaami kuliha qodobadii islaamka o dhan wuu galay wa akhada bimajaamici اlkhayri kulih qaala wadaliilu qadar qadarku inuu kamid yahay arkaan اliimaan waxaa u daliila qowluhu tacala ilahay uhi ina kula shayin khalaqnaahu biqadr ilahi subxana wa tacaala damiiru ljamci buu isticmaalay weliba maratayn inaa iyo khalaqnaa waa ilaahay subxaana watacaala waa isweyneynaya yucadimu nafsahu walahu alxaqu fi dalik inaa anagu buu hi ilaahay kula shayin shay kaste oo makhluuqa khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin baanu ku abuuray e bimiqdaarin qadarnaahu wa qadar iyo jaangoyn aanu qadaray oanu xukunnay macnuu waxa weeye makhluuq kasta ilaahay qadar saabiq oo horreeyey buu ku abuuray oo intaan la abuurin buu ilaahay ogaa oo ilaahay uu qoray oo abuuristiisa uu doonay markaasuu abuuray kuluna waa min alfaad اlcumuum wa milu qowlihi tacaalى wakhalqa kula shay shay kastoo makhluuqu ilaahay abuuray faqadarahu taqdiira markaasuu ilaahay jaangooyey jaangoyn aayaddana qadarkay kusoo degtay sida muslim uu wariyey min xadiidi abi hurayra qaala jaءa mushriku qurayshi yukhaasimuuna rasuula اllahi fi اlqadr mushrikiintii qurayshta rasuulka calayh الsalaatu wasalaam u yimi iyagoo qadarka kula murmaya fanaزlat waxaa soo degtay aayadda yowma yusxabuuna fi الnaari calى wujuhihim ذوقوا masa saqr إنا كل شيء خلقناه بقدر marka ayadan waxay u daliil tahay qadarka ayay daliil u tahay aayado kaloo lamidina waa jiraan sida wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira sabix isma rabbika lacla aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahada aayadan aimatu الsuna weligood ba u daliishan jireen sugitaanka qadarka iyo radinta qadariyada qadarka diidan lihada ibnu kahiir fi tafsiri hadi اآية wuxuu ku uri walihada ystadilu bhadihi الآية الkarima aimaة الsuna calى ihbaati qadr اllahi الsaabiq lkhalqi wahuwa cilmhu alashyaء qabla kowniha kitaabathu laha qabla bar'iha ay khalqiha waraduu bhadihi الآية wbma shaakalaha min الآيات wma warada fi macnaha min alأxaadiiث haabitaat calى اlfirqaة الqadariya aladiina nabaguu fi awaakhiri casri الصaxaaba aayaddan aayadaha la midka iyo axaadiida baabkan ka hadlaysa ee la macno ah waxay ku radiyeen buu yihi firqada qadariyada la haahdo waa muctasiladii qadarka diidanaa kuwaasoo aakhir casri saxaaba waqtigii saxaabada aakhirkiisii soo baxay almartabaة الثaalitثa waa alixsaan martabada saddexaad ee min maraatib الdiin waa ixsaanka waa rukn waaxid waa rukn qura buu hi musanifku wuxuu dib ugu dhigay martabadan liannaha adyaqu lmaraatib الhalaaث saddexda martabadood ee maraatib اddiin waa ta u cidhiidhisan oo martabat lislaam waa taa waageerkaa weyne ballaarhan waxaa kasii hoos samaysan martabat liimaan martabat limaan waxaa kasii hoos samaysan oo daa'irada ama wareega u cidhiidhisana martabatu alixsaan ilaa qofku islaam soo maro iimaan soo maro ixsaan soo gaari maayo asxaabu hadi martabana waa alkhullasu min cibaad illah muslim kastaa muxsin maaha muumin kastaana muxsin maaha laakiin muumin kasta muxsin kastaa muumin waa yahay muslimna waa yahay oo maraatib iyo darajaad uu soo marayoo uu soo dhaafay alixsaanu fii lugat اlcarab lahu macnayaan ixsaanku luqada carbeed laba macnuu ku leeyahy macnaha koowaad waa iisaalu nafci lilgayr ixsaan samee sooma nidhaahno waa in nafci cid kale la gaadhsiiyo iisaalu nafci lilgayr waa in cid loo samafalo loo ixsaan sameeyo macnaha labaadna waa aliqaanu waijaadatu shay aliqaanu waijaadatu shay shayga in la hagaajiyo sida ugu fiican loo qabto sida ugu fiican loo sameeyo oo axsana camalahu fulan axsana camalahu macnaheed waa maxay ay adqanahu wa ajaadahu sidii ugu fiicnayd buu shaqadiisi u qabsaday way macnihii ama alixsaan aladi amara allahu bihi cibaadahu fi kitaabihi fahuwa nawcaan ixsaanka ilaahay addoomihiisa uu kitaabkiisa ku amray oo alixsaan sharci waa laba nooc alixsaanu ila alkhalqi iyo alixsaanu maca alkhaaliq ixsaan khalqiga loola yimaado iyo ixsaan khaaliqa lagula dhaqmo alixsaanu ila alkhalqi bianwaaci alixsaan isamaafalka noocyadiisa kala duwan in addoomaha loogu samafalo sida ilahay uhi wabilwaalideyni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin waljaari di nooca labaadna waa alixsaanu maca alkhaaliq waa allaha khaaliqa in ixsaan lagula dhaqmo taasoo ku imanaysa biiqaaci اlcamali calى akmali wujuhihi fi الظaahiri wاlbaطin biiqaaci اlcamal calى akmali wujuhihi fi الظaahiri wاlbaطin camalka in loo rido loo qabto loo sameeyo se ugu dhamayska tiran hadday noqoto intiisa muuqata oo acmaal jawaarix iyo hadday noqoto intiisa qarsoon oo ictiqaadaadkii bainka ah iyo acmaal quluubkiia ah. iqaacu lcamali cala akmali wujuhi fi daahir walbain marka xaqiiqat lixsaan sharciya waa maxay xaqiiqada ixsaanku uu shareecada ku leeyay waa tan waa itqaanu lictiqaadaati albain waa in la itqaaniyo oo sida ugu wanaagsan laga yeelo alictiqaadaat albain caqiidooyinka qarsoon walacmaali daahira iyo acmaasha muuqata calى maqaami اlmushaahadati aw اlmuraaqaba oo acmaasha muuqata iyo acmaal quluuba maqaamu lmushaahada lagu sameeyo macanaa sidaad ilahay arkay sidoo kale haddii derajada hoos looga dhacana maqaamu lmuraaqaba lagu sameeyo oo adigoo ah mid dareensan inuu ilaahay subxana wa tacaala ku arkayo ku daalacanayo hada ida qurina alixsaanu bilislaami waliimaan goormuu ixsaanku macnaha yeelanaya waa marka alislaam ama aliimaan lala xidhiidhiyo wa itqaanu اlictiqaadaat اlbaطina wاlacmaal الظaahira calى maqaami اlmushaahadati aw اlmuraaqaba ixsaanku waa kaas ibn اlqayim wuxuu yihi markuu mansiladiisa muujinayey fi xaqiiqaة اlixsaan wa min manaazil iyaka nacbud waiyaka nastaciin manzilaة اlixsaan wa hiya lub اliimaan waa iimaanka dhuuxiisii wa ruuxuhu iimaanka ruuxdiisii wey ixsaanku wa kamaaluhu wey wa hadii lmansilatu tajmacu jamiica almanaasil manaasisha oo dhan bay kulminaysa oo qofka ixsaan ku sifoobay iimaanna uu ku sifoobay islaamna uu ku sifoobay weliba iimaankii iyo islaamkiibuu ugu sifoobay sa u dhamayska tiran oo caqaa'idkii qalbiga acmaashii qalbiga acmaashii jawaarixda muuqatay ayaa sidii ugu fiicneed ugu dhamayska tirneyd buu ula yimi markaasuu gaadhay darajatu alixsaan musanifku wuxu uhi waa ruknun waaxid ruknun waaxid ey shayun waaxid weyaan macneed waa shay qura oo xaqiiqatu waa mufrada de halka alislaam uu ka yahay murakab oo shur shan rukun ka kooban yahay aliimaanna uu murakab ka yahay oo uu ka kooban yahay lix rukun ixsaanku waa shayun waaxid marka rukunka imika xaqiiqadiisi ugama jeeda musanif ee rukn waaxid ay shayun waaxid rukn bimacnaa shay way halka waa shay qura waa xaqiiqatu waa mufrada غayru murakaba wa huwa ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaanaka taraahu sidaad arkaysid oo kale aad u caabudo fain lam takun haddaanay taraahu inaad aragto fainahu ilaahay yaraaka waa ku arka musanifku raxima الله tacala ixsaanka wuxuu ku fasiray wuxuu rasuulu ku fasiray fi xadiidi jibriil markuu weydiiyey mal ixsaan muxuu ku yihi an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak wa an yakuuna alcabdu caabida lilah ko waa inuu addoonku noqdo mid ilaahay caabudaya wa xaalatuhu fi lcibaadati an takuuna kaanahu yara allah marka uu ku guda jiran xaaladiisu inay noqoto sidii oo uu ilaahay arkayo fain lam yasil إلى hada alxaal haddaanu xaaladaa gaadhinna an yacbud allah waa inuu ilaahay caabudo wa huwa yaclam بأن biana allaha yaraahu wayطalicu isagoo yaqiinsan oo qalbigiisa ay xaadir ku tahay ilaahay inuu arkayo uu daalacanayo marka ixsaanku waa shay qura laakin lahu maqaamaan ama laba martabo ayuu leeyahy laba maqaam ama laba martabo ayuu leeyahy almaqaam اlأwl lilixsaan waa muqaam اlmushaahada waa hadalka uu yihi nebigu an tacbud allaha kaanaka taraaka ku jira maqaam اlmushaahada waxay wa an yabluga yaqiin اlcabdi wa iimaanuhu kaanahu yushaahid اllaha cayaana waa addoonka iimaankiisa iyo yaqiintiisu inay gaadho siduu ilaahay arkayo kale inuu noqdo faman balaga hadihi اlmartaba faqad balaga gaayat اlixsaan isaanka halkii u sarreysay buu gaadhay qofka markuu tukanayo markuu soomayey markuu ducaysanayo markuu dikriyayo kaanahu yushaahid اllah aada moodo qalbigiisu in ilahi subxana wa tacala arkayo maqaamu lmushaahada baa la dhahda oo mushaahado maxaa loo yihi waa waa lishuhuudi اlqalb allaha subxana wa tacaala mushaahadada loogama jeedo mushaahadatu اdaat oo ilaahay lama arkayo sida qur-aanka iyo sunnaaba ku sugan inta adduunyada la joogo ee mushaahadatu sifaat baa looga jeedaa sifaatki ilahay baa hor imanaya weynidii ilaahay subxana wa tacaala ilahay sifaatu kamaal dhan ku sifaysan yahay maqaam kale maqaam muraaqaba baa la dhahdaa waa ka nebigu uu ku sheegay fain lam takun taraahu fainahu yaraaka faidaa lam yataxaqaq shuhuuduhu biqalbih haddaanu qalbigiisa sidii mid ilaahay arkayo kale aanu noqon an yacbudahu cibaadaة man yaclam ana allaha muطalicu calayh fayastaxdir muraaqabat اllah waa inuu ilaahay caabudo cibaadada uu caabudo qofka og ee yaqiinsan ilahay u daalacanayo oo muraaqabat اllahi qalbigiisa ay kusoo xaadirto labada martabo keebaa sareysa martabatu almuraaqaba aqalu rutbatan min martabat اlmushaahada martabat اlmushaahada sareysa martabat muraaqaba ayaa hooseysa wa hada min nicmat illaah oo addoomaha lama odrhan ucbud اllah ama yajibu calaykum an tacbudu اllaha bimaqaami almushaahada ay addoomuhu taama wada gaari karaan hadday taa ka daciifaane hoos uga dhacaan maxaa loo ogolaaday martabatu almuraaqaba wadaliilu waxaa u daliila martabat lixsaan waa qowluhu tacaala in allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu la jiraa itaqow ilaahay ka baqeen diintiisa ku camal falay iyo waladiina kuwa hum iyagu muxsinuun kuwa ixsaan sameeyey ah khalqigana ixsaan u sameeyey khaaliqana ixsaan kula dhaqmay marka daliilu calaa martabat alixsaan min alqur'an alkariim waa aayaddan buu wa yashmal maqaamay alixsaan wa hum muxsinuun labadii maqaambo ay soo gelayaan oo kuwa ixsaanka ka gaadhay martabatu lmushaahada iyo kuwa ka gaadhay martabatu almuraaqaba labadu way ku jiraan in allaha maca aladiina itaqow maciyadana maciyadii khaaska ahayd baa looga jeeda waa maciyat اllahi bالnasri wالta'yiidi wالtawfiiq wa qowluhu ba u daliila uhi watawakal tala saaro calى اlcaziiz allah casiiska haalibka ah alraxiim allah raxmadiisa ballaadhay khalqigiisa ay gaadho alladii allahaasoo yaraaka ku arka xiina taquumu markaad istaagto wataqalubaka arka gadgadoonkaaga fi saajidiina ee fi lmusaliin kuwa tukanaya dhexdood gadgadoomayso inahu arrinku wuxuu yahay huwa ilaahay asamiicu waa ka dhawaaq kasta maqlaa alcaliimu wax kastana og aayaddan halka ay ixsaanka daliil uga tahay waxa weeye alladii yaraaka xiina taquumu taqalubaka fi saajidiin oo dalat calى ana allaha yara alcabda fi jamiic اlaxwaal waxay tusisay ilaahay addoonka inuu arko xaaladihiis oo dhan واstixdaaru اlcabdi lihada اlmacnى fi cibaadatihi huwa almaqaamu الthani min maqaami اlixsaan addoonku inuu macnaha qalbigiisa kusoo xaadiriyo inuu ilaahay arkayo inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo waa maqaamka labaad ee labada maqaame ixsaanka uu ka kooban yahi waa maqaamu he almuraaqaba wa qowluhu baa u daliilaha uu yihi wamaa takunu ma ahatid fii shanin arrin dhexdii ashan waa alamru alcadiim walcamal lmuhim arrinka weyn baa shani la dhahdaa iyo camalka muhimka ah wamaa tatlu ma akridid minhu minhu isagoo xagga ilaahay ka ahaaday min qur'aanin wax qur'aana walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin ilaa haddaad samaysaanna kunaa waxaanu ahaynaa waxaanu ahaanaa calaykum dushiina shuhuudan baanu ahaanaa bimacnaa xaadiriin id waktiga tufiiduuna aada gudagelaysaan fiihi camalkaas oo tufiiduun macnaheedu waa maxay ay tashracuuna fiihi wa tacmaluunahu markaad bilaabaysaan aad gudagelaysaan ee aada sameynaysaan labada macno waa lagu macneeyey tashracuun iyo tacmaluun labadaba maxalu shaahid fi laaya ayaddan halkay ixsaanka inaga tusinaysaa waa halkee ilaa kuna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih wa bima yacmaluhu اlcibaad min macaanihi ru'yathu liacmaalihim ilaahay inuu shaahid ka yahay acmaasha addoomuhu ay samaynayaan macaanidaysa maxaa kamid ah ru'yatuhu liacmaalih kunaa calaykum shuhuudan baa macnaha ay koobsanaysaa wuxuu yahay ana allaha yara acmaalahum ilahay acmaashooda inuu arko wa cilmu اlcabdi bihada huwa maqaamu lmuraaqaba min maqaami lixsaan addoonku inuu ogaado u dareemo markanuu cibaadada ku guda jiro ilahay inuu arkayo waa maqaamkii labaad ee labada maqaame ixsaanka oo ah maqaamhe eh, almuraaqaba marka afar ayadood ama afar daliil ayuu u sheegay aayadaha uu sheegay fii qowlihi waladiina hum muxsinuun waa madxu almutaصib bاlixsaan bimaqaameyh qofkii ixsaan ku sifooyey baa la ammaanay soo ma taas marka waxay daliil utahy anahu min addiin qwl اldي yaraaka xiina tquum qwl ilا kuna عlaykm شhahيida id tufiiduuna fiina fيma taصriix bmaqaami اmuraaqaba marka aayadda hore labadii maqaamba way koobsanaysa ladiina hum muxsinuun maqaamu mushaahada iyo maqaam اmuraaqaba labada aayadood dambana maqaamu almuraaqaba ayuun bay ku saabsan yihin oo maqaamaat اlإxsaan kamida qaala wاdaliilu waxa u daliila ay calىa maraatib الdiin الثalaaث ixsaanka oo qura u celini maraatibta diinta ee saddexda ah oo alislaamu waliimaanu walixsaan waxaa u daliila min asunati xaalo daliilkaasi sunnaha uu ka mid yahay xadiidu jibraa'iila xadiidkii jibriil ee almashhuuru ee caanka ahaa ee can cumar radi allahu canhu cumar laga wariyey marka xadiidkani warada min uruq can nabiyi sala اllah alay wasalam dariiqan uu sheegay musanifkuna wa ariiqu muslim can cumar muslim baa wariyey cumar ka wariyey waa awalu xadiid fi saxiixi imaami muslim ibn cumar baa bihi cumar weliba ka warinaya muxuu doortay riwaayadan muslim wuxuu u doortay lima fiihi min zawaa'id alfawaa'id faa'iidooyin dheeraada baa ku jira riwaayad kale ay dheertay saxiixeynkana wuu ku jiraa xadiidu qisati jibriil wa huwa min xadiidi abi hurayra isagoo xadiidka abi hurayra imaam axmedina waa wariyeen isagoo min xadiiث ibn cabaas iyo saxaabo kaleba waana xadiiث jaliil cadiim الshan xadiiث aada u weyn arrinkiisu aada u weyn lannu yashtamil calى bayaani qawaacid الdiini wa usuulihi اlkuliya wuxuu koobsanaya caddayn uu caddaynayo ama la caddaynayo qawaacidda diinta iyo usuusha diinta ee kulliga ah oo arkaan اlislaam iyo arkaan اliimaan iyo iyo ixsaankii ayaa ku jira walihaada ayaa culimada qaar waxay ku magacaabeen xadiidkan um الsuna suuraة الfatix maxaa la dhahdaa um اlqur'an xadiidkan waxay ku magacaabeen um الsuna ayay ku magacaabeen oo wuxuu yihi alqurطbi raximah الlah fayaslxu fi hada الxadiiثi an yuqaala fiihi inahu um الsuna lma tadamanahu min jumali cilmi الsuna cilmigii axaadiidta nebigu ay ka hadlaysay usuushiisii oo dhan buu xadiidkani koobsaday sida usuushii qur-aanku uu ka hadlayba suurat lfaatixa ay u koobsatay kamaa sumiyat alfaatixatu uma alqur'aan lima tadamanatu min jumali macaani lqur'aan culimo badan baa markaa magaca ku sheegtay ibnu rajab baa ka mida kitaabkiisa fatxulbaariga wa kitaabkiisa jaamic culum alxikam xadiid ka sharaxayo waxaa ka mida alqurطubi raximah اllah waxaa ka mida aلطibi oo weliba طibi wuxu lihadi nuktati istaftaxa bihi اlbagawiyu kitaabeyn almasaabix wa sharx الsuna alimaam اlbagawi labadiisa kitaabea kitaab almasaabix iyo sharxu الsuna labadaba xadiidkan buu ku bilaabay iqtidaءa bاlqur'an fi اftitaaxi bاlfatixa liannaha tadamanat culuma اlqur'ani ijmaala marka xadiidkani waa xadiid cadiim wey xadiiu jibriil buu ihi musanifku xadiiu jibraa'iile buu ihi sooma jibriil baa xadiidka wariyey maya waxaa wariyey cumar waxaa wariyey abu hureyre waxaa wariyey ibnu cabaas waxaa wariyey saxaabo kale muxuu xadiidu jibriil markaa ugu magacaabay liannahu ijaabatu lias'ilati sa'alaha jibriilu rasuul allah xadiidkan waxaa ku qoran jawaabo rasuulku uu ka bixiyey su-aalihii uu weydiiyey jibriil macanaa jibriil isagaa sabab u ahaa waxaa xadiidkan ku yaala oo isagaa nebiga alayh isalatu salaam su-aalaha weydiiyey musanifku raxima allahu tacaala xadiidkan inuu daliishado weliba dib uu udhigo maraatib uddiin oo dhan uu daliishaday fii gaayat alxusn waayo waa lishumuulihi liumuuri اddiin wa maraatibihi kuliha arrimihii diintao dhan ba xadiidkan ku jira oo meel quro lagu wada ururiyey walihaada rasuulku fii aakhirihi muxuu yihi hada jibriilu ataakum yucallimukum diinakum ay kuliyaati diinikum wa usuuli diinteen diintiina usuusheedii iyo qawaaciddeedii ayuu idin barayaa culimaduna saynu sheegnay xadiidkan aad bay u ammaaneen markuu jibriil rasuulka weydiiyey islaamku uhi akhbirna can lislaam muxuu ugu jawaabay bidikri arkaan اlislaam soo ma arkaantii islaamka inuu sheegay arkaanta islaamka uu sheegayna waa acmaal اljawaarix alظaahira shahaadateynkii salaadii zakadii soomkii iyo xajkii taasina maxay daliil u tahay baynu nidhi ana alislaama cinda اqtiraanihi biاliimaan huwa alacmaal ظaahira in islaamku marka iimaanku uu la xidhiidho meel lagula sheego uu yahay acmaasha xubnaha ee muuqata markuu iimaanka weydiiyeyna muxuu ku jawaabay biakbirnii can اliimaan ajaءa bidikri arkaan اliimaan waxaanu ku fasiray umuur baطina oo ictiqaadiya taasina maxay daliil u tahay daliil calى ana اliimaan huwa اlictiqaadaat اlbaطina cinda اliqtiraani biاlislaam iimaanku inuu yahay caqiidooyinka qalbiga ee qarsoon marka islaamka iyo isaga meel lagu wada sheego markuu weydiiyey ixsaanku uhi akhbirna can lixsaanna ajaaba bidikri maqaami اlmushaahada wa maqaami اlmuraaqaba taasina waxay daliilu tahay ana alixsaana cinda aliqtiraani bilislaami wاliimaan huwa cibaadat اllahi bilmushaahadati aw ilmuraaqaba ixsaanku inuu yahay marka islaamka iyo iimaanka lala sheego in ilaahay la caabudo mushaahado lagu caabudo ama muraaqabo lagu caabudo waay xadiidka waa aynu dul marayna insha allah qaala wuxuu ihi cumar ibnu khaaab baynamaa wakti naxnu anagu juluusun kuwa fadhiya aanu nahay cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam id waqti alaca calayna ay dahara calayna uu nagu soo baxay rajulunin shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay oo wax ka dharcad ba aanu jirin shadiidu sawaadi shacri timihiisana madoobaantoodu ay daran tahay oo laa yuraa ninkaasoon la arkayn caleyh dushiisa aan lagu arkayn atharu safar safar raadkii iyo calaamadihii oo basaas iyo bood iyo midna ma leh walaa yacrifu aanu garanayno axadun axad oo mina anaga naga mida markaa musaafirna maaha oo dee kama muuqdaan astaamiyey musaafirku reer madiinena maaha oo hadduu reer madiine yahay dee hadday dadka qaarkood garan waayan cid unbaa garan lahay laakiin axadba ma garanayn xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga ilaa uu la fadhiistay oo ila nabiyi maxaa loo yihi yanaa waa kinaaya can qurbihi min rasuulina rasuulku alayh salatu slam inuu aada ugu dhawaaday baa la tilmaamaya faasnada waa tiiriyey ninkaasi rukbatey labadiisii jilib ilaa rukbatey labada jilibe nebiga ayuu ku tiiriyey wawadaca waa dhigay kafeyhi labadiisii cukurna calaa fakhidey rasuulka labadiisa bowdi ayuu dhigay se riwaayaadka qaarkood ay ku cadyihiin yihiin damiirka ku jiraa nebiga alayh salaatu salaam ayuu noqonaya wa qaala wuxu uhi ya muxamedu muxamedow akhbirnii iga warra can ilislaam markaa muxuu ihi ya muxamed oo rasuulka magaciisa ugu yeedhay oo dhan waay ya rasuul allah ama ya nabiy allah miyaanu ilaahay taa diidin oonu odhan laa tajcalu ducaaء rasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda ana nabiga magaciisa oo qura ugu yeedhina waxay leeyihin culimadu malaku jibriil wuxuu sameeyey fi hadi اlqisa umuur litacmiya wuu sameeyey si uu dadka markaa Ah, si aanay dadku u garan xaaladiisa uga qariyo marka ya rasuul allah hadduu odhan laa ya nabiy allah iyo markuu uhi ya maxamed waa kala duwanta ya maxamed marku uhi maxay u qaadanayaan nin reer miyi oo qallafsanaantii reer miyigu ka hadlinaysay bay marka inuu jibriil yahay u malayn maayaan islaamka iga war qaala anta shada waa inaad qirto an laa ilaaha macbuud xaq inaanu jirin ila allah wa ana muxameda inaad qirto in nebi maxamed rasuul اllahi wtuqiima salaata salaada aad ogto watu'tiya zakaata zakada aad bixiso watasuuma ramadaana bisha ramadaanna aada soonto wataxuja albeyt kacbadana aada u qastida si aad ugu soo cibaadaysato in istaطacta haddaad awooddo ileyh xaggiisa u aaddo sabiila wado oo bimacnaa awood aada leeda aad ku tagto gaadiidkaad haysta haddaad ka fogtay saahid aad haysato waddadu ay aamintay intuba sabiilkay soo gelayaan faqaala wuxuu yihi run baad sheegtay facajibnaa lahu ay minhu waanu la yaabnay yaabka maxaa keenay dee saa'ilka xaalkiisu wuxuu u badanyay waxaanu weydiinaya inaanu garanayn soo maa isagiina intuu rasuulka weydiiyo haddana leeya waa runtaa oo macnaheedu dee hore inuu garanaya bay tusinaysaa yas'alu wuu weydiinayaa rasuulka oo taasi inaanu garanahayn bay dee calaamad u tahy way usadiqu haddana run baad sheegtay buu leeyaho taasina waa calaamabta inuu hore u garanayay qaala wuxu uhi faakbirnii iga warran can iliimaan qaala wuxuu yihi an tuumina waa inaad rumaysa biاllaahi wamalaa'ikati wakutubihi warusuli walyowmi alaakhir watumina bilqadari khayri wa shari qaala wuxu sadaqta run baad sheegtay qaala faakbirnii iga warran can ilixsaan ixsaanka iga warran qaala an tacbud allah waa inaad ilaahay caabudo wakaanaka tarahu siaad arkay sidoo kale aada noqoto markaad cibaadada ku guda jirto fain lam takun haddaan ahayn taraahu inaad ilahay adigu aragto fainahu yaraak ilahay isagaa ku arka qaala wuxu uhi faakbirnii iga warran can isaacati ey can waqti saaca qiyaamuhu goortu dhacaya iga warran goormu qiyaamu dhacaya muxuu qiyaamaha u weydiiyey ila malku jibriil waa garanayey qiyaamuhu goortu dhacayo ilahay meel cid kalena aan garanayn limaada saalow wuxuu weydiiyey rasuulka alayh isalaatu wasalaam saxaabada qaar baa rasuulka weydiin jiray yasaluunaka can الsaaca ayaana mursaha soo ilahay ma odhan mata saaca se bukhaari saxiixiisa ku wariy qiyaamo goor mu dhacaya qaala maada cadadta laha marka waa si arrintaa usoo afjaro oo markuu rasuulku ku jawaabo inaanu garanayn goorta qiyaamo u dhacayo aan dib loo weydiin ila su-aalihiisa qasdiga uu ka leeyahay ma aha tacalum inuu isagu nebiga wax ka barto ee qasdiga uu ka leeyay waa maxay wtacliim ataakum yucalimukum diinakum walihaada culama اxadiث waxay hahdeen markay xadidka sharaxayaan xusnu su'aal waa min atacliim su-aasha fiican ee cidda cilmigale la weydiiyaa baris cilmi baris bay u tahay dadka kale ee dhegaysanaya qaala wuxuu ihi malmas-uulu maaha ka la weydiinaya canhaa qiyaamaha xaggeeda wax laga weydiinaya bicalamo mid uga ogaal badan min asaa'il ka weydiinaya laa aclamu waktahaa kamaa anta laa taclamu waktaha sida aanad adigu waktigeeda u garama ana waktigeeda aanan u garanan oo laa yaclamu allah goorta qiyaama udhacayo ilahay ubaa garanaya qaala wuxu uhi faakbirnii iga waran can amaaraati calaamadaheeda qiyaamuhu calaamaduu leeyahy ashraatu saaca baa la idhaha waxay u qeybsamaan alkubraa iyo iyo asuqra calaamaatu saaca alkubraa wma kaana qariiba min waqti qiyaami الsaaca walam yuchad aw yuctad wuquucu waa calaamadaha xagga wakti ahaan qiyaamaha dhicistiisa ku dhow ee in yaru de ka soo horeeya inay dhacaan oo ay dadka dhexdooda ka dhacaan oo dadku ay caadaystaanna aan loo baran wax loo bartay maaha calaamad saaca alkubra dajaal iyo nuzuulu nabiy llaahi ciisa iyo طuluucu shamsi min magribiha iyo wax caadatan dhacadee maaha waktiga qiyaamana waa ku dhow yahay ashraatu saaca suqraana wamaa yuctaadu wuquucu waa wax dhicistiisa loo bartay calaamad baa ha noqdee dee kuwa nebigu alayh الslat slam xadiidan ku sheegay baa kamid a min calaamaat saaca suqra qaala wuxuu yihi an talida waa inay dhasho alamatu addoontu rabataha rabbahaa baclahaa saddexdaasi waa xadiiska ku soo arooray waana isku macno rabatahaa rabahaa baclahaana albaclu halkana bimacna zawj ma waa bimacna sayid saddexdaba macnahoodu waa asayid addoontu waa inay sayidkeedii dhasho say sayidkeeda u dhalaysaa waxay dhahdeen muluugta iyo boqorada horta jihaadkaa badanaya o futuuxaadkaa badanaya dabeetana waxaa badanaya atasari inankii xortaha ah uu samaysto addoomo addoomihii buu bimilkilyamiin kula mucaamaloonayaa ilmay u dhalayaan addoontaa magaceeda maxaa la haha sayidkeeda ilma u dhashay umulwalad baa umulwalad bay noqonaysaa marka ilmaheedu ma xor baa mise waa addoon ya waa xor wey yacnaa yancaqidu xuran waay maaabihii buu addoon u noqonaya ila sayidkeedii baa dhale haddii addoontu nin kaloon sayidkeeda ahayn ay ilmo u dhasho ayuu ilmuhu addoon noqonaya oo la odhanaya alwaladu yatbacu ummahu fi riq wa abaahu fi nasab wa khayra abaweyhi fi ddiin oo ilmuhu nasabka aabihii buu ku raacaa hadduu aaba leeya weyde haddii kale waa ina xaliimo ina hooyo wey waayo xagga addoonnimadana hooyadiibuu ku raaca oo aabihii hadduu yahay dadka ka u sharafta badan ee xorta ah addoonunbuu noqonaya oo haddaanu s haddaanay sayidkeeda u dhalin wey waay xagga diintana labada waalidkooda fiican buu raacaa oo hadduu midkood muslim yahay isna waxaa loo xukumaya inuu muslim yahay intaanu qaan gaadhin hadhow wuxuu isagu doortee hooyada ha noqdo midkaasi ama aaba ha noqdo marka macnuu waxa weeye addoomihii baa badanaya dabeetana raggii xorta ahaabay caruur u dhalayaan caruurtaasi maadaama ay xor yihiin kaanama inay hooyadood sayid u yihiin oo maqaama abihim bay dee taageen maqaamkii aabahood wa an taraa oo inaad aragto alxufaata kuwa cagaagan alcuraata ee qaaqaawan alcaalata ee caydha ah ricaaa shaay ari raacatada ah geel raacatiyo loo raacato lama odhan waa adcafu nnaas kuwa ariga raacda kuwa dadka u daciifsan wey sifaadkan oo dhamin waxay ka turjumayaan faqrigooda waa dad fuqara ah oo yatataawaluun bimacnaa ku baratamaya dherarka fi lbunyaan yacnaa xagga ah, dhismaha dhexdiisa oo xisi iyo ah, ah, laba dhinacba ah oo inuu dhismuhu dheeraado mid waliba kale inu dhismihiisu ka dheeraada buu ku dadaalaya xagga ziinada iyo naqshadaynta iyo xararkana mid waliba inuu dhismihiisu dhismaha kale ka qurux badnaado ayuu ku dadaalaya sida riwaayaadka qaarkood ku timi qaala wuxuu ihi famadaa wuu tegey falabitna waanu nagaanay maliyan ay waqta طawiila hada biijmaaci ahli lugati wاtafsir maliyan inuu macnaheedu yahay طawiila wakti yar aanu ahayn waxaana caddaynaya sida riwaayaadka qaarkood ku timi saddex maalmood kadib ayuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam saxaabada weydiiyey u hi miyaad garanaysaa ninkii ka u ahaa ogaan baanu nebigu alayh الsalatu salaam sidaa u yeelay faqaala wuxu uhi ya cumaru atadri miyaad garanaysaa man isaa'ilu ka su-aale ay weydiinayaan ka u ahaa qultu waxu uhi allah warasuulu aclam ilaah iyo rasuulkiisa u ogaal badan waa umuurta shareecada iyo axkaamta lakin alumuur اqadariya lama odhanay allah warasuulu aclam dila roobku goor mudaaya allah warasuulu aclam lama odhanayo ilaahun baa oge rasuulkuma oga qaala wuxuu yihi haadakani jibraa'iil weeyo ataakum idin yimi yucalimukum ay liyucalimakum suu idiin baro amra diinikum amra diin waa usuushii iyo qawaaciddii kulliga ahayd ee diinta marka jamiicu axkaam اdiin waxaa asal o ah inta xadiidka lagu sheegay oo arkaan اlislaam arkaan اliimaan iyo arkaanu iyo iyo alixsaan intaasay unoqonaysaa sida ahlucilmigu ay tasriixiyeen wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعin